bsmi اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlahi slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm تsliimا kaثيirا الdwr الثاني min xayaaةi الrasuul slى اllah عlyh وsلم wareega labaad ee kitaabkan khulaasaة nuur الyaqiin waxaa weli uu ka warramaya ama uu ku saabsan yahay min xayaati rasuuli sala allahu calayhi wasalam noloshii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wax ka mid ah wareegii hore waxaynu ku soo qaadannay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kuma iyo dhalashadiisii iyo maraaxishii kala duwaneyd ee korrinkiisu uu soo maray addars الthaani cashar darsiga labiyo tobnaad badءu nusuuli اlwaxyi waxa uu ku saabsan yaha ama uu ka warramayaa badءu nusuuli اlwaxyi waxyiga soo degistiisa bilaabashadeedii lamaa balaqa markii rasuulku uu gaadhay alarbaciina min cumrih afartanka markii uu gaadhay xagga da'da bacahahu allaahu ilaahay baa soo diray bashiiran xaalu yahay mid bushaaraynaya oo ciddii wanaagga iyo xaqa qaadata u bishaaraynaya wa nadiiran xaalu yahay mid digaya oo u digaya cidda xaqa ka hor timaada wa daaciyan xaalu yahay mid dadka ugu yeedhaya ila alxaqi xaqa iyo diinta biidnihi ay biidni illaahi tacaala ogolaanshiyo rabbi isagoo sita wa siraajan xaaluu yahay ilays muniiran ifaya wax iftiiminaya waqad budi'a alwaxyu waxaa rasuulka waxyiga marka laga hadlayo lagu bilaabay oo hordhac looga dhigay biru'ya saadiqa riyooyin run ah oo marka uu seexdo uu arki jiray fa kaana waxa uu ahaa rasuulku laa yaraa mid aan ku riyoonin shay-an shay fii nawmihi hurdadiisa dhexdeeda ilaa haddii riyo uu ku riyoodo taxaqaqa shaygaasi waa dhaboobi jiray fii yaqdatihi marka uu soo toosay waaguu baryo uma dabeetana riyadaa saadiqada ah kadib nasala calayhi waxaa rasuulka dushiisa ku soo degay oo u yimi alruuxu lamiinu ruuxdii la aaminay jibriilu ee jibriil ahaa waa malakuljibriil walxaal buu malakuljibriil rasuulka u yimi huwa rasuulku yatacabadu uu ku cibaadaysanayo fii gaari xiraa'in godkaa loo yaqaano gaaru xiraa wa callamahu dabeeta malakuljibri rasuulka waxa uu baray kayfa yahdi nnaasa sida uu dadka ugu hanuuninayo asiraata almustaqiima jidka toosnaanta badan wa yurshiduhum iyo sidii uu ummadda ugu hagi lahaa ila itibaaci addiini alqawiim inay raacaan diinta toosnaanta badan darsigan labiyo tobnaad waxa uu ku saabsan yahy bilaabashadii waxyiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyigu uu ku bilaabmay markii rasuulka da-diisu ay gaadhay afartan ayaa ilaahay uu soo diray iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamahan xambaarsan yahy isagoo ah bashiiran wa nadiiran wa daaciyan ila alxaqi biidnihi wa siraajan muniira isagoo ah mid dadka u bishaaraynayo ciddii wanaaggaa qaadata ee diintaa raacda ee rumaysa wanaagga iyo nicamka adduunye iyo aakhiraba ay helaysa isagoo u bishaaraynaya isagoo nadiiroo digaya oo ummadda uga digaya inay xaqaa qaadan waayaan kuna dhaga adkaadaan wixii marka hore ay ku dheganaayeen iyo isagoo dadka ugu yeedhaya xaqa iyo diinta islaamka qaadashadeeda isagoo ah siraajan muniiran ilays wax iftiiminaya oo ummaddu waxa weeye ay eeganayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyigu inta aanu ku bilaabmin waxyaabo hordhac ah ayaa jiray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu arki jiray waxaa ka mid ahayd alru'ya asaadiqa ama alru'ya asaalixa riyooyin wan wanaagsan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku riyoon jiray intaan loo waxyoonin dabeetana marka uu tooso shaygii uu ku riyooday isagoo sidiisiiya ayuunbaaba la arki jiray iyadoo shaygani sidii uu ugu riyooday uu dhacay caaisha radia allahu canha waxay leedahay أwalu maa budi'a bihi rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm min alwaxyi alru'ya الصaalixaة fi الnowmi fakana laa yaraa ru'ya إla jaءat mila falaqi subx waxay leedahay caaisha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyiga intaan lagu bilaabin wixii u horreeye lagu bilaabay waxa uu ahaa intaanu waxyigu bilaabin aanu ku soo degin inuu arko riyooyin wan wanaagsan marka uu hurdo riyo kastoo uu arkana waagu marka uu baryo iyadoo sideedii ah, ayaa la arki jiray sida waagu marka uu baryo uu u caddaadoo kale ayaa riyadaasina u cadaan jirtay iyadoo dhab ah loo arki jiray kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam riyooyinka iyo waxyaabaha hordhaca u ah waxyiga markii uu arkay kadib baa waxyigiina uu toos ugu bilaabmay malakuljibriil calayhi salaam ayaa rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam iyadoo rasuulku uu ku cibaadaysanayo fii kaari xira sheekhu dee waa soo koobaye sida caaisha ay warinayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil baa u yimi waxaanuu ku yidhi iqra' akhri rasuulku wuxuu ugu jawaabay ma ana biqaari mid wax akhriya ma ihi mar labaad buu ku celiyey intaanu horta mar labaad ku celinin ayaa rasuulku wuxuu leeyahy fa akhadanii faqadanii wuu i qabtayoo xoogaa uu i yaro cadaadiyey si xooguu ii yaro qabtay dabeete waa i sii daayo haddana wuxuu hi iqra akri waxaan ugu jawaabay buu ihi maa ana biqaari mid wax akhriya ah, ma ihi haddana mar labaad buu qabto xoogaa si xoog uu yaro qabto waa yaro cadaadiyey mar saddexaad baa markii uu sii daayey mar saddexaad buu ku hi haddana iqra rasuulku wuxu uhi maa ana biqaari mid wax akhriya ah, ma ihi kadib baa waxa uu malakul jibri rasuulka ku yidhi iqra bsmi rabika اladii khalq khalq اlinsaana min calaq iqra wrabuka اlakram aladii callama bilqalm callama اlinsaana maa lam yaclam aayaadkaa suuraة اlcalaq ugu horeeyay ayaa dabeetay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam uu malakuljibriil ku yihi akhri waxaynu markaa isweydiinaynaa dee rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxba mu akhriyey sababta malakuljibriil uu ugu bilaabay iqra haddana iqra oo marba uu yaro cadaadinayay maxay tahay sababtu waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam maskaxiyan iyo qalbi ahaan baa la soo jeedinayay si dareenkiisu u soo wada jeedsado oo dee isku mid ma aha shay lagu yidhaahdo un adigu bilow ama aad bilowdo iyadoo akhriba aan lagu odhan aada iska akhrido iyo shay marka lagu yidhaahdo akhri dabeeta aada garan weydo ee laguu sheego dareenka isku si kuma aha ta qalbiga iyo dareenku dareenkuba usoo jeedaani waa tee waa marka qiraa'adii lagu amray ee aada kari weyday ee lagu akrinayo si fiican baad usoo jeedinaysa waxaa la mid a ah, shay aadan garanayn marka lagu weydiiyo waa asaaliibta rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu isticmaali jiray oo waxa odhan jiray waxa aya waxaa ma garanaysaa yaa mucaad atadri maa xaqu llaahi cala alcibaadi wamaa xaqu lcibaadi cala allah iyo su-aalihii kale la midka ah macnuhu waxa weye ma aha in la leeyahy qofku uu garanayaa ha ka jawaabo laakiin waa soo jeedin tambiih iyo baraarujin weeye marka malakul jibriil usluubkaa ku dhow buu isticmaalayo rasuulka waa kan kule iqra' ee haddana weliba xoogaa yara cadaadiintu xoog yaro qabtay saddex jeer buu sidaa ku celiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ile waxaanuu hore u arkin buu arkaye waxaan hore loogu odhanna waa lagu yidhiye si aan hore loogu qabanna waa loogu qabtaye waa argagaxay waay xaaladdii hore xaalad ka duwan buu galay hadday tahay ciddan u timi iyo haddii ay tahay waxa laga doonayo iyo haddii ay tahay sida loola dhaqmay intuba dareenkiisii bay kiciyeeno waa baqday rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo ordaya ayuu gurigii siiyey oo aada u naxsan khadiijuu ku yidhi markaa zamiluuni zamiluunii iduuduubo idado i qariya warkiina waa u sheegayo khadiijo wuxuu warbixin dhammaystiran ka siiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu la kulmay iyo dhacdadaa qabsatay weliba wuxuu u raaciyey khadiijo ay laqad khashiitu calaa nafsi naftaydaanu baqanaya halis baan ku jira khadiijo markaa rasuulka way dejisay calayhi salaatu wasalaam oo waxay tidhi kalaa wallaahi laa yuqsiika allahu abada inaka latasilu araxima wataxmilu lkalla wataksibu almacduuma wataqri dayfa wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq rasuulka way dejinaysaa calayhi salaatu wasalaam khadiijo waxayd gabadh aad u badano rasuulkanadee de ahaan way ka weyneyd tilmaamaha ay ku aragtayna waa tilmaamo muujinaya cidda laga helo inaanu ilaahay dulaynayn markaa tilmaamihiibay u sheegaysaa iyadoo laabta iyo qalbigaba u dejinaysa oo xaaladdaa iyo argagaxaa doonaysa inay ka dejiso waxay tihi ilaah baan ku dhaartay weligaa ilaahay ku hoojin maayo wax ilaahay ku tusi maayo waayo tilmaamahan soo socdaa dee leeday kow waxay leedahay qaraabadaad xidhiidhisaa culayskaad qaadaa ka baahan baad wax siisaa martida ayaad marti gelisaa xaqana waad u hiilaysaa intaa qof laga helay ilaahay ma halaagayo ma dulaynayo markaa nafta ha u baqan waxaanay taasi tilmaamaysaa qofka ilaahay ku arsaaqo zawja saalixa in xataa culeysyada ay la qaybsanayso culeysyada ay la qaybsanayso weliba ay isku dayeysa inay dejiso ile labada qofee isqabaa hadii mid culays uu tirsanayo dhibaato iyo werwer ka kale waa inuu dejiyaa haddii laakiin uu xadhigga un ku xidhirsado isna la werwera ama la ooyo la baroorto de sax maaha labada qof way yacni noloshu waa isu dheelitirnaan weeye labada qof ee nolosha wadaagaya ee guur ka dhaxeeya ee ninay xaaskiisu ah waxaa laga rabaa inay sidan oo kale khadiiji markiiba may odhan haddaba xaggee ku geeye waa taas saanku idhaahda warwar kale may bilaabin de laakiin maxay samaysay rasuulka way dejinaysa weliba dhaar bay ugu martay kalla wallaahi laa yuxsiika allahu abada yani waxay u caddaynaysaa inaan wax dhibaato ahi la kulmi doonin rasuulka calayhi isalaatu wasalaam way dejinaysa waana tan laga doonayo qof walba labada qof ee isqabee nolosha wadaaga inay sidaasoo kale hadduu ninku warwarsan yahay dhibaataysan gabadhu inay dejiso iyadoo haddii ay dhiban tahay culays dareemayso isagu inuu dejiyo day xanuunsanayso inuu khayr ugu bishaareeyo sidaasna la egyada oo dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay marka aan xanuunsado uu isna wiilo yara qaybsan jiray markaan idhaha alla madaxaay waa ra'saah bal ana waa ra'saah alla anigana madaxaay yani wuu la qaybsanayaa dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo maaha waa nolosha rasmiga wata ee ku dhisan isqadarinta iyo is-ixtiraamka iyo is-jacaylkaba dee ku dhisan waata laakiin markay xanuunsato baa duna madaxun baa kuxoonaya de wax weyn maaha hawsha soo qabo iyo ma iska adkayso waxay yaro tilmaamaysaa xoogaa yaro jafaaf iyo adayg bay tilmaamaysaa iyada lafteedu dee inay intaa in la eg tiraahdaa waxay tilmaamaysaa inayn dadkan isusan bannaanayn laakiin rasuulka calayhi isalaatu wasalaam qudwo inoogu filan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii argagaxa iyo naxdintaa uu la kulmay gurigiisa uu ku soo noqday hadda u fiirso oo halkaas sheekhu wuxuu yidhi wacallamahu kayfa yahdi annaasa asiraat almustaqiima wayurshiduhum ila itibaaci diin alqawiim yacni markaa aadba la isulama gaadhin in rasuulka faahfaahin la siiyo markii koobaaddi oo isna waaba naxsan yihin o waa argagaxsan yihin aayaadka ku soo degayna waa kooban yihiin risaalada iyo fariinta markaa loo xambaariyeyna waaba iska koobnayd laakiin dee diintu ila marba qayb baa soo degaysay marba rasuulka calayhi salaatu wasalaam axkaam iyo xukun ayaa dee la tusayoo la siinaya waxyigii markii koowaadee uu soo degay aayaadkaas suuratulcalaq ugu horeeyaana ay soo degeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyigii waa ka kala go-ayba xoogaa waxyigii waa istaagay oo futuur baa dhacay waxaa la sheegaa muddo aan badnayn oo shan ilaa toddoba maalmood inta udhaxaysa ah aduu aan toban maalmood gaadhaynin ayaa waxyigu uu ka maqnaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam culimada qaar baa idhaha laba sano iyo wax laakiin mid sugan maaha taas maxaa haddaba waxyigii loo kala gooyey oo muddadaa xoogaa muxuu u maqnaa waxay leeyiin culimadu rasuulkaa la jeclaysiinaya calayhi salaatu wasalaam waxyiga oo isaguba aada buu u jeclaaday waxyigii uu la kulmay iyo hadalkii loo xambaariyey iyo aayaadkii ku soo degayee loo akhriyey iyo aad buu u jeclaaday rasuulku alayh wasalaam dabeetana aad buu u raadinayey maalmihii intii waxyigu ka maqnaa isaguu marba doonaya in waxa weeye waxyigii uu ku soo noqdo oo mar labaad loogu soo celiyo marka diyaarin bay ahayd iyo jeclaysiin yaani qalbigiisa si ay ugu weynaato baa xoogaa laga yaro joojiyey shay aad jeceshahay marka laguu bilaabay lagaa yaro joojiyo naftu maxay dareentaa aad ba usii jeclaataa sooma ha waayo kadib baa haddana waxyiguu dib u bilaabmay kadib baa waxyiguu dib u bilaabmay wuxu uhi mualifku lamaa balaqa markii rasuulku uu gaadhay alarbaciina min cumrihi afartanka markii uu gaadhay da ahaan bacaahu llaahu ilaahay baa soo diray bashiiran xaaluu yahay mid dadka wanaagga ugu bishaaraynaya ciddii wanaagga qaadato weeyaane wanadiiran xaaluu yahay mid u digayo cadaab iyo cadaab iyo ciqaab uga digayo ciddii xaqa deedefaysee diidda wadaaciyan xaaluu yahay mid dadka ugu yeedhayo ugu baaqaya ila alxaqi xaqa xaggiisa biidnihi ay biidni illaah ilaahay ogolaanshiyihiisa iyo fasaxuu ilaahay ka haysto sababtii wa siraajan baa ilaahay soo diray xaaluu yahay mi ilays muniiran wax iftiiminaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa siraajan muniira isaguna iftiin buu ahaayo dee xaqii buu xambaarsanaa fariin baa ilaahay usoo dhibay qiimo badan waxna waa iftiiminayo ummadda ayuu xaqa iyo baatilka u kala caddaynaya u kala iftiiminaya waqad budia alwaxyu waxyigu waxa uu ku bilaabmay biru'ya saadiqa riyooyin run ah fa kaana wuxuu ahaa rasuulku laa yaraa mid aan arkin oo aan ku riyoonin shay-an shay fii nawmihi hurdadiisa dhexdeeda ilaa haddii uu wax ku riyoodo taxaqaqa shaygaasi waxa uu u dhaboobi jiro u dhici jiray uu dhici jiray fii yaqdatihi marka uu soo baraarugo way uma dabeetana nazala calayhi waxaa rasuulka dushiisa ku soo degay alruuxu lamiinu ruuxdii la aaminay jibriilu ee malakuljibriil ahaa walxaal buu malakuljibriil rasuulka ku soo degay huwa rasuulku yatacabadu uu ku cibaadaysanayo fii gaari xira wa callamahu malakuljibriil rasuulka waxa uu baray kayfa yahdi nnaasa qaabka iyo sida uu dadka ugu hagayo ugu hanuuninayo asiraata almustaqiima jidkaa waxa weeye ama uu ugu tilmaamayo ila itibaaci addiini alqawi raacidda ay raacayaan diinta toosan marka rasuulku markii afartan uu gaadhay baa ilaahay u xushay arrinta da-daa afartanku macno weyn bay leedahay macno weyn bay ku fadhidaa waa xilliga qofku maskaxahaan maskaxiyan iyo muruq ahaan iyo maan ahaanba ugu buuxo weeye ugu dhamayska tiran afartan intaan u gaarin marna waaba dee yaryahay marna waa dhallinyaro oo waxaa laga yaabaa in xoogiisu badan yahy ama muruqiisu yani waxa weeye fiican laakiin maskaxdiisu weli aanay dhammaystirnaynoo halkii la doonayey aanay gaadhin marka da-dan afartanku waa xilliga qofku uu ugu dhammaystiran yahay jir ahaan iyo maskax ahaanba sa awgeed baa ilahi subxana wa sala mataa bucia salى alayhi wasalam goormaa rasuulka la soo diray calayhi salaatu wasalaam kayfa budia alwaxyu qaabkee waxyiga loogu bilaabay man yanzilu calayhi bilwaxyi yaa waxyiga ku soo dejiyey ayna nazla calayhi jibriilu halkuu rasuulka malakuljibriil ugu yimi oo uu ku soo degay maadaa callamahu maxaybuu baray muxuu u sheegay yani alkhulaasa bacafahu llaahu ilaahay rasuulka u diray sala allahu calayhi wasalam ila annaasi dadka xaggooda calaa ra'si alarbaciina iyadoo da'diisu afartan ay madaxa ka jirtay waqad budi'a alwaxyu waxyigana waxaa lagu bilaabay biru'ya saarixa riyooyin wan wanaagsan addarsu haaliu cashar darsiga saddex iyo tobnaad xaalat lcarabi qabla alislaami waxaa darsigani uu ka warramayaa xaalatulcarabi carab xaaladeedii ay ku sugnayd qabla alislaami islaamka ka hor markaa rasuulka la soo dirayo ee ilaahay u waxyooday ee fariinta loo soo dhiibayo iyo yani wixii ka horreeya carabi siday ahayd xaalkeedu nooc muuha kaana alcarabu carabi waxay ahayd qabla alislaami islaamka ka hor mushrikiina kuwa gaalo ah oo yacbuduuna caabudaya alasnaama asnaamta oo wa yuqadisuunaha weyneynaya asnaamtay caabudi jireen oo ay weyneyn jireen wa kaanuu waxay ahaayeen yaqtuluuna kuwa laaya awlaadahum caruurtooda khawfan iyagoo ka baqanaya min aljuuci gaajo walfaqri iyo baahi wa waxay ahaayeen kuwa aasa banaatahum hablahooda walxaal bay aasi jireen hunna hablahaasi xayaatun ay nool yihiin khashyata alcaari iyagoo ka baqanaya waxa weeye cay khashyata alcaari iyagoo ka baqanaya ceeb waa caybi iyo ceeb iyagoo ka baqanaya marka alcayr yaa caar waa isku macno waxaana looga jeedaa un khashyata alcaari iyagoo ka baqanaya cay walcaybi iyo ceeb in lagu caayo lagu ceebeeyo wa kaanuu waxay ahaayeen mutanaafiriina kuwo kala tegey oo aan midaysnayn mutashaajiriina oo iswada haysta yuxaaribu bacduhum oo barhkoodba uu kula dagaalamayo bacdan barhka kale liwhal asbaabi sababaha kuwa ugu yar ee ugu liita ay isku layn jireen saa dagaallo waaweyn oo sanawaad qaata ay socon jireen iyadoo sababta la ysku laynayaaba wax buuran aanay ahayn carab xaalkeedu sidaa sheekhu uu tilmaamay islaamka ka hor waxayaan kuwa gaala oo asnaamta caabuda asnaamtaanay weynayn jireenoo ay waxa weeye qadarinayeen waxay ahaayeen kuwo caruurtooda laaya iyagoo ka baqanaya maxay gaajo iyo baahi cumuuman si guud carruurta waa u leyn jireen si gaar ahna hablaha iyagoo noolbabay aasi jireen awlaadda waxay u leyn jireen iyagoo isla waxbuu kula cuni doonaa iyo waxbuu kula cabbi doonaa iyo biil uma haysid khawfan min aljuuci wاlfaqr gaajo iyo baahi bay ka baqanayeen waayo dee ilaahay bayna aaminsanayn qofku haddii ilaahay uu aaminsay wuxuu garanayaa ilmahaa reerka ku soo kordhay ee ku soo biiray arsaaqdiisana u wataadee dee sida aynu aaminsannahay wey laakiin dee iyagu waxaa keliya ay ku xisaabtamayeen intan yara hortaalla marka in yaroo sanadkaba uu qorsheeyo isleey sanadkani adiga iyo labada carruurta unba idinku filan yihin mid kale hadduu kusoo kordho dee intii buu idinla qaybsanayaa bay aaminsanay waxna uma haysadi markaa qudha ka jaroo dilba marka waa iimaan la oo nooceedii ah tii aynu de inagu naqaanay soomaalida iimaan la-aanta ku sheegaynay iyo tii kale oo ahayd dee inaanay iimaanba mid waa iimaan la aynu inagu sheegno oo cirweynaanta ilmahaa yaree soo kordhay wuxuu la quudanayuu ka warwaraya wuxuu isleeyay kana culays buu kugu soo korinaya iska xidh warkiis dilba cunaha ku dheg maruu saa usoo dhasho waxaa kaloo ka maqan dee iimaankii rasmiga ah de waa gaalo waana arin dee can bakrati abihim dee wa iswa isla ogol yihiinoo kuwoodi hor iyo kuwooda dambe kuwa hadduna maxay ka warwaraan carruurta ha la yareeyo dhasha ha la kala fogeeyo kana ha la waxay odhanaya yakfiika ilma hal ilma ama laba ilma haddaad dhasho yakfiika kugu filan wax kale inaga dah ma culayskooda looma taaghaye marka waa wa waa muctaqad faasida waa laga yaabaa dee dhasha in la kala durkiyo haddii maslaxada hooyadoo kale ama ay iyo wix dhakhaatiirtu ku taliyeen waa baab kale taas oo hooyada caafimaadkeedao kale tusaale ahaan ah, laga hadlayo laakiin taa gaaladu ay ku dhaqmaan waxa weeye midhiya labaad si fiican u koriso uun bes intaa haddii ilaahay kaa siiyo inta kale waxba isku saataaban wey marka waana arrin khaldan weeya muctaqad ahaan waxaanay ku san leedahay un waxaa laga iyagu inay ku marmarsoodaan gabadhaa loo loo loo loo loo danaynayaa iyo maxaanku dhahdaay culayskaa laga yaraynayaa iyo arintu intaa maaha sida saxda waxay ka warwarayaan maxaad siin ha markuu sidaa u soo dhasho caanaha ugu horreeya xaggeed ka adeeg marka waa uun iimaan xumada ayay tilmaamaysa ilaahayna qur'aanka waa ku tilmaamay walaa taqtuluu أwlaadakum khashyata imlaaq naxnu narzuqukum naxnu narzuquhum wa إiyaakum waxaa ilaahay tilmaamaya carruurtiina halaynina idinkoo ka baqanaya faqri iyo baahi waayo idinka iyo iyagaba annaga idin arsaaqayna wayadfiruuna banaatahum wahuna xayaatun khashyat alcaari walcayb waxyaabaha kale ay samayn jireen waxaa ka mid ah hablaha inay aasaanba inantii oo nool inta god loo qodo in lagu rido lagu aaburo halkaa ay ku dhimato dabeetana oo talow maxaa hablahu ay galabsadeen khashyat alcaari walcayb iyagoo ka baqanaya alcaar waa lagugu caayi doonaa iyo waa lagugu ceebayn doonaa waxaynu markaa isweydiin karnaa ictiqaadka noocaniyo xagguu ka soo galay in ninka markay inani u dhalato lagu caayo ma isagaa samaystay isagu qofku wax isagu uu sameeyo amaba uu farfarsameeyo baa la yidhaha maxaad sidaan uga dhigi weyday laakiin ilmuhu dee lab iyo dhadigka u doonaba ha noqdaya abuura ilaahay subxaana wa tacaala waa arrin ilaahay u gaaro u taallo wey mid bani aadam shaqo ku leeyi ma aha oo hooyada iyo aabbuhu siday doonaan kama dhigan karaan de uma odhan karaan doorka inan baynu u baahanay door ku xiga inan baynu u baahanay miyaa la kala farsamayn kara la kala qaadqaadi kara maya waxay yimaadaaba waa khayr waayo markaa halkee muctaqadkani uga soo dusani marka waxay kutubta siiradu sheegaan nin loo odhan jiray qays binu caasim fi ljaahiliya carabtii hore ka mid ahaa ayaa waxaa weerar ku soo qaaday niman kale dagaal bay ku soo qaadeen dabeetana hablihiisii mid ka mid ah ayay xoog kaga kaxaysteen xoog way la tegeenba muddo kadib baa dabeetana la isu yimi waxaa la yidhi dhibtii dhacday aynu ka heshiino dhibtii dhacday ee aanu kuu geysanay aanu ka heshiino waa la isu yimiyo wuxu uhi waa saxee inantii berigii aad xoogga iyaga soo garanaysaan iyadana keena inantii baa la keenayo khiyaar baa la siiyey wuxuu ku uhi aabba maanigaadi raaci mise ninkii berigii xoogga kugu kaxaystay baad la joogi inantii af labadii waxay tii anu maya ninkaygaan la joogaya ninkayga ayaan la joogaya go-aankaasay qaadatay ninkaasi cadho uu qaaday cadho halkaa ka kacday daraaddeed baa wuxuu ku dhaartay haddii ay dhacdo inuu inan dhalo inuu diri doono gebigeeda isagaa bilaabay markaa sheekada oo ninkii ugu horrey markay inan sidaa ugu dhalatay markiiba iyadoo nool buu god u qodo uu aasiba carabina waxay moodeen dabeetana ama u qaateen oy sheegeenba ana albanaata masdaru sharihim sharkuba halka uu ka imanayo balaayadu waa dumarka yidhahdeen inaga aas iyagoo noolnool marka halkaasa arrintu waxa weeye ay kasoo bilaabantay sidaa culimada siiradu ay sheegaan dabeetana dee haba ka qabanba ilaa diinta islaamku ay soo degaysay oo arrintaa ay ka digaysay dhaqan bay u ahayd carab ninka marka loogu bishaareeyay inan baa kuu dhalatay waidaa bushira axaduhum bilunha dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiib marka dha hebelownan baa kuu dhalatay markaasaa cadho iyo ciil ilma lagu farxaa la arki jiray markaasuu xanaaqi jiray inana laba midunbu markaa noqonay inuu dee aaso oo siday u badnaayeena maya inuu iska noolaado oo iyadana intuu daayo cayda iyo ceebta dabeetana aan lagaba kala joojinba or waa kii inantuu dhalatay halkaasaa cay lagala bilaabay inan baa u joogta ceebtiisa ma taqaanaa inan baa guriga u joogta goor marka yani heerkaasay taagnaayeen diinteena islaamku arrintaa way diiday waaya waxaa kaloo sheekuu tilmaamay wa kaanuu mutanaafiriina mutashaajiriina yuxaaribu bacduhum bacda liawha lasbaab nimankani waa carabe islaamka ka hor waxay aan kuwo kala wada jeedo oo aan lahaynba muwaafaqo iyo midnimo kuwo iswada khilaafsan bay ahaayeen waxay ku dagaalami jireen mararka qaarkood waxaanay shimbiriba ka biiqsan oo aada u yar oo in la isku laayo dhiig loo daadiyo aan mudnayn bay isku layn jireen waxaa la yidhaahdaa carab dagaaladii dhex si guud islaamka ka hor waxaa lagu qiyaasaa saddex boqol iyo kow sano inay socdeen marka la isu geeyo saddex boqol iyo kow sano dagaalada dagaalka ugu yar afar sano socday ka ugu yar qaarkood waxay socdeen eh, afartan sano qaar baa boqol iyo afartan sano socday waa la kala dhexlayay dagaalka dagaalada qaarkood oo afartan sano socday waxay ku bilaabeen baa la yidhi farday tartan siiyeen tartan xagga fardaha ah ayay qabsadeen dabeetana natiijadii soo baxday ciddii tartankaa ku guulaysatay faraskii ugu dheereeyey baa la yaro musuq maasuqay baa la yidhi oo qolaa ku shubatay dabeetana dagaal ba ka bilaabay taswiirkaa iyo ku shubashadaa qola ay qolada kale kula kacday oo faraska iyaga kiina ka dheereeyey ayaa afartan sano loo dagaalamay miyaanay awhal asbaab ahay wax dee laysku laayo wax ugu liita dii ataa xataa maaha wax dadku ay ku kala fogaadaan ama isku nacaan iska dhaafin laysku laayo oo gacanta la isula tage waxaasoo dhana waxaa asal iyo asaas u ah islaamnimadu qofka qiimey u yeeshaa muslimka qofku laakiin markaanuu muslim ahayn ama dadku aanay muslimiinba ahayn qofka dhiiggiisa iyo noloshiisu toona qiimo ma laha cindahu sidaa awgeed bay isu leynayeen laba faras oo kala dheereeyey afartan sano marka wuxuu uhi mualifku kaana alcarabu carabi waxay ahayd qabla lislaami islaamka ka hor mushrikiina kuwa gaalo ah oo yacbuduuna alasnaama asnaamta caabuda wa yuqadisuunaha waanay weynayn jireen hadda way ogaayeen inaanu sanamkani si toosa waxba ugu qaban karayn laakiin waxay lahaayeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa wa kaanuu waxay ahaayeen yaqtuluuna kuwa laaya awlaadahum carruurtooda khawfan iyagoo ka baqanaya min aljuuci gaajo waalfaqri iyo baahi wayadfiluuna waxay aasi jireen banaatahum hablahooda walxaal bay aasi jireen hunna hablahaasi xayaatun ay nool yihiin khashyata alcaari cabsi ay ka qabaan awgeed dhaleecayn walcaybi iyo ceeb wa kaanuu waxay ahaayeen mutanaafiriina kuwo kala tegayoo kala jeedo isnacay mutashaajiriina oo ishaysta iskhilaafsan oo yuxaaribu bacduhum barhkoodba uu kula dagaalamaya bacdan barhka kale liwha اasbaab asbaabaha kuwa ugu liita ayay isku layn jireen waxaan cidiba isku laynin as'ila maada kaana alcarabu yacbuduuna qabla alislaam islaamka ka hor maxay caabudi jireen limaada kaanuu yaqtuluuna awlaadahum carruurtooda maxay u layn jireen limaada kaanuu yadfinuuna banaatahum hablahooda maxay u aasi jireen hal kaanuu ma ahaayeen mutafiqiina kuwa iswaafaqsan oo heshiisa miyay ahaayeen alkhulaasa kaana alcarabu carabi waxay ahayd qabla bicatihi rasuulka intaan la soo dirin ka hor sala allahu calayhi wasalam mutanaabidiina kuwo waxa weeye istuuray oo yani waxa weeye kala tegey mukhtalifiina oo ismaandhaafsan oo yadribu bacduhum barhkoodba uu garaacayo riqaaba bacdin kuwa kale qoorahooda wa kaana akaruhum badankoodu waxay ahayn mushrikiina kuwa gaalo ah oo yaqtuluuna awlaadahum wa banaatahum caruurtooda si guud u laaya hablahana si gaar ah iyaga oo noolba waxa weeye as wallahu aclam wabilahi towfiiq